صلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay kitaabu الزakaa kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay zakadii iyo axkaamteeda zakadu waa rukniga labaad ee arkaanta camaliga ah markii shahaadateynka tawxiidka lasoo laga soo gudbo salaada xigta zakaduna rukniga labaad ee xiga weeye arkaanta camaliga ah. markii axkaamu salaa la dhameeyey ba arkaantii kale cibaadaadka say u kala muhiimsanaayeen loosoo kala hormariyey axkaamu zakaadka uu ka hadlayo waa qeybta fiqhiga ee la xiriirta zakada iyo bixinteeda yaa zaka laga rabaa maalkeebaa laga bixinayaa shuruudee baa ku xihan bixinteeda yaa la siinayaa iyo masaa'ilka kale la xiriira markuu zakada waajibkaa dhameeyana maadaama zakadii cibaada maaliya ay tahay sadaqadii tatawuceed ee maalkee lala baxayey ayuu mualifku gadaal ka raacin doonaa raximah llahu tacaala zakada la bixinaya waa laba qaybood shariicadeenna waxaa la yidhahdaa zakaat lmaal oo halkan laga hadli doono iyo waxaa la yidhaha zakat lbadan oo magac kale loo yaqaano yahay zakat lfitri oo fuqahada qaarkoodna kitaabu zakaatkana akrinkiisa ay raaciyaan qaarna maadaama sawnka gadaashiisa ay dhacdo abwaabu siyaam ay raaciyaan lmaalka halkan uu kaga hadlayo mualifku raximah allahu tacaala waxa uu ku sheegay halkan shuruudu wujuubiha ciday ku waajibaysa amaa asalka zakada wujuubkeedu taasi waa waxaan muranba gelin kitaabka iyo sunnada iyo nusuustuna ay ku tira bateen haddaba sidaynan u habboonayn salaada in la sahashado la fudaydsado sidaasoo kale iyadana ay habbooneyn in zakada la fudaydsada bixinteeda oo qof qofku intuu sahashado ama iska fudaydsado uu zakadii bixinteeda dayaco si aan arrinta loo fudaydsan waa nusuusta sharcigu ku badan tahay in laga digo zakada bixin la-aanteeda oo qof ay zaka ku waajibtay karina kara inuu bixiyo inuusan bixin arrin weyn oo culus weeye islaamka qofkii zakada bixin waaya waa laba qaybood imaan uba inkirsan yaho zakana waajib ma maaha leeyahay kaasi haddii aan wax noogu cudur daaran la helin diinta wuu ka baxayaa wuu gaaloobayaa khilaaf intaan ognahayna khilaaf kuma jiro laakiin qofkii zakadii qirsan kuna waajibtay bixinna waaya ma muslim baa mise waa gaal baa muran ka taagan yahay culamada muslimiinta qaybaa waxay leeyihiin marba hadduu zakada bixin waayo waa gaaloobayaa diinta waa ka baxayaa isagooy ku waajibtay oo qirsan waajib inay tahay awoodna ula inuu bixiyo hadduu bixin waayo waaba gaalba halka waxaad ka garan kartaa xulayska ay zakadu leedahay nusuusta kitaabka iyo sunnadu cuquubaad bay sheegtay adduun iyo aakhira labadaba leh zakada haddii la bixin waayo aakhirada de nusuusteedu waa tiro badan tahay oo zakada la bixin waayey hadday lacag iyo wax lamida tahayna suuratu tawba lagu sheegay waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili llahi ilaa akhirkii aayadda in iyadoo biro balbalaalan oo kaleeta dabka naarta lagu kululayn oo wejiga iyo dhinaca dhinacyada iyo dhabarkaba laga saari baa ilaahay sheegay hadday xoolaha nool eenu jecelnahay ay tahayna dee xoolihii markay ugu badnaayeen uguna seeqo xoog iyo qiimo badnaayeen inta lasoo ururiyo qofkii in banaanka meel banaan oo siman la seexinayo oy xagga intay ka soo bilowdo kii qoob iyo cidi lahaana uu ku istaagayo oo ku nabayo kii gees lahaana geeska ku dhufanayo marka ay ka daba dhammaata gadaal loogu soo jiiraysiinayo manaa kii u dambeeyey markuu dhammaado dib baa loo soo majiiriyo kii u dambeeyey baa kow ka bilaabi waxay ku socon hamsiina alfa sana konton kun oo sano xaaladaa ku jirayaan waxaana laga yaabaa labaatameeyo toddomeeyo sano uu gacanta ku hayayo sakada ka bixi laga lahaa adduunyadana laba cuqubo labadaba waa la sheegay midina waa haddii maamul iyo awood ay jirto isna waa la garaaci sakadiina waa laga qaadi waxaana lagu ganaaxi xoolihiisa nuskood baa la ganaax looga qaadi oo hantida guud iyo dadweynaha lagu dari walidaalika nabigeena alayhi salaatu wasalaam xadiidkii mucaawiyata bni qurat ee sunanku wariyana xasanka ahaa waa kiilaha zakada qofkii diida fa inaa aakiduuhaa wa shatra maalihi zakadiina waa ka qaadaynaa xoolaha muskoodna ganax baan uga qaadaynaa marka adugu boqol kiiba laba iyo bar baad ku bakayshaye labadiiyo barka marka lagaa qaado inta kuusoo hartay waa boqol kiiba konton lagaa qaadi isku darkii boqol kiiba konton iyo laba iyo bar baa lagaa qaadi inta kalea kuusoo hari waa wax banaana in sidaa lagu ciqaabo cuqubadaana uu muto say cashir ugu noqoto inta kale zakada ku bakaynaysa qofnaba unan zaka ula dhuman baa loogu talagalay waxaa labaada taasi waa cuquubada qofka khaaska ku e lagu ciqaabayo cuquubo guud ummadda dhan haddii zakada aada loo fududaystaana nabigeena calayhi isalaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yihi dadku zakada hadday bixin waayaan ilaahay abaar buu ku sallidaa roobkana waa lagu yareeyaa waana xadiidkii ibni cumar ibni maaja iyo tabaraani warinayeen min xadiidi bureydata bni xusaymna waa laga wariyey waana xadiid saxiix oo duruqdiisa marka leego intaasoo dhan waa cuquuba loogu talagalay qofka in la cabsiiyo si aanu zakada ula baaqanin dadkii mudnaa ee lahaana uu u siiyo intaa kadib zakadu masale ay culammada isku qabteen oo wujuubka abwaabu zakaad iyo shuruudeeda saameyn weyn ku leh baa jirta mas'aladaasi jaanib waan iskaga waafaqsan yahay oo zakadan ilaahay waajibiye maalka la bixinayo in fuqarada inay waxu tarta loogu talagalay dadka baahan in la siiyana loo qoondeeyey oo dadkaa maslaxadooda ay qeyb ka tahay zakada wujuubkeeda waa la isla yahay dhinaca kale waxaa labaadoo la isla ogol yahay zakada wujuubkeeda iyo bixinteedu inay cibaado rabbi loogu dhawaanaya tahay taana waa la isku raacsan yahay hal baa la isu qabtay marka dhinac waa ka cibaado rabbi dhinacna waa masaakiin iyo dad tabaaraysan xiriirintood iyo taakulayntood weey labadaa keebaa asala ah. asalka ugu weyne zakada loo waajibiyey ma cibaadanimada mise waa muwaasaatu lfaqiiri iyo fuqarada masaakiintooda waxtarkooda wey labadaa qowl bay culimmadu ku kala tageen waxay ku kala duwanaanayaan hadhow masaa'il inoo iman doonto dadka aan mukalafiinta ahayn sakama lagu leeyahay oo sabigi iyo agoonkii sabigi iyo majnuunka sakama laga rabaabaa iman doonta bad hadii la yihahdo waa cibaadana baa asal u ana cibaadaadkii bay raaci ilan salaad ba lagama rabin oo ka horeysay zakada sabi iyo majnuun waajibku aha sawm oo ka dambeeya iyo xaj oo kasii dambeeyana de sabi iyo majnuun midna laguma laha haddii la yidhaahdo safka cibaadaadkaasay lamid tahay oo asalku tacabudka iyo takliifta weeye haddii la yidhaahdo cidaan mukalaf ahayn kuma waajibto haddii la yidhahdo maya asalku waa xaq maal oo masaakiin iyo fuqaray u waajibtay cibaadaduna waa un tabac dhamaystira weeye eh, xuquuqdii maaligahayd bay raaciyo ilmahan sabiga iyo majnuunkuba xoolahooda xuquuq maala waa lagu yeelan karaa haddii ilmihii sabi ha ahaadee yatiim ahe ama sabi yarba adee xoolo leeyahay waalidkiina uu faqiiri aan waxaysanin inay wax ka bishaan bay xaq u uleeyihin haddii sabigii yaraa ee wiilka ahaa naag lagu meheriyana hadda nafaqo iyo biil xoolihiisa way ku leedahay wixii jinsiga xuquuq maal a ah garaaye waa sabi iyo waa majnuun iyo waa mukalaf shardi maaha ma baabkaasaan gelinaa mise baabkaasaan gelinaa waa zakada laakiin inta hadda aan raba aan tilmaam way noo iman doontaa mas'aladii zakadu dhanna waa ka cibaado dhanna waa masaakiin iyo dad tabaaraysan waxtarkooda wey walidaalika nabigeena alayh salaatu salaam wuxuu yihi tukhadu min agniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim dadka waxaystaa laga qaadaa dadkaan waxaysan baana la siiyaa saa darteed zakaatulfitrigi laftiisa tuhratan lisaaimi min allawi warafat wa tucmatan lilmasaakiini masaakiinta in wax loo taraa zakada lafteeda lagu talagalay walow zakaatulbadan ba ha noqotee intaa wax kadib wuxuu yihi mualifku tajibu zakaatu zakada waa waajibtaa calaa kulli xurin qof kasta oo xor ah muslimin oo muslim ah tama milkuhu milkigiisu uu dhammaystiran yahay calaa nisaabin qadarkii maalku ku zaka gaari jirayna haysta xawlan sanad dhammaystiran haysta oo sanad ka soo wareegay halkan qofka ay zakadu ku waajibayso afar shardi baa laga doonayaa shardiga koowaadi waa inuu qof xor ayahoosan addoon laleeyahay ahay addoonku baabka marka la yimaado maal la soo galo isaga laftiisaa min almaali a oo isaga laftiisaa la iibin oo la beecin oo hibo loo bixin isaga mamluuk laleeyahay weeye dee qof laleeyahayna wax ma yeesho maal maal ma yeesho ari ari ma yeesho lacagna lacag ma yeelato qofkii ta hore lahaa unbaa tan dambay dhashayna iska leh addoonka qofkii lahaa uma wixii gacantiisa galiyo wuxuu shaqeeyaba iska iskale saas darteed almamluku laa yamlik qof isagu laleeyahay waxba ma yeeshaba saas darteed shardiga koobaad waa inuu qofku xor yahay shardiga labaad muslimin waa inuu muslim yahay qofka gaalkiihi zaka la weydiiwa kuma waajibta waxaa looga jeedaa la weydiin maayo lagana qaadi maayo aakhiro laakiin haddii intuu islaamo zakada bixin waayo aakhara waa la weydiin sidii salaadiiba cala alqowli raajixi walow mas'alo la ysku haya ay tahay oo gaaladu furuucu shariica iyo axkaamteeda mawaajib bay ku tahay mise kuma aha samaradeeda baabu zakaad ka xiri kala xiriirtahay aakhar aan loo ciqaabin inuu weeye qolada waa waajib tiriye adduun zaka laga qaadi maayo nabiganana calayhi salaatu wasalaam intuu muslimiin zaka ka qaadayay de gaaladii xataa dimadii la noolay zaka kama qaadin qur-aanku xikmadda zakada wuu tilmaamayna gaalka ku dabaqmi mayso oo ilaahay markuu yihi khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakiihim sadaqa tahirtoo dembiga ka dhaqda marka la yihi de gaal waxba ma tahiro dembi waxba kama dhaqo waxna lagama aqbalo haddii cibaadayso zake ku cibaadaysa aan dhihi lahaydna ilaahay ka aqbali maayo waman yabtagi hayra lislaami diinan falan yuqbala minhu balaydi haddii la dhihi lahaa dembi baa lagugu dhaafina ilaahay u dhaafi maayo mar hadba haddaan la aqbalaynin saa darteed qofka gaalkaa waxaa laga hadlayaa kaafirka asliga ah ee weligii muslim noqon ki intuu islaamay haddana gaaloobay murtadkii gadaal buu ka iman doonaa waa shardiga labaad shardiga saddexaad waa mulku nisaabi xoolaha uu haysta qofkani inay qadarkii zakadu ka gu'i jirtay ay gaadhaan mar haddaynu nisaabkii gaadhin zaka laguma laha walidaalika nabigeena alay slam xoolaha nool markuu ka hadlaya geelana wuxuu yihi laysa fii maa duuna khamsi dawdin sadaqa shan neefoo geela wax ka yar waxba laguma laha markuu beerta ka hadlayay wuxuu yihi laysa maa duuna khamsati awsuqin sadaqa shan wusqi wixii ka yar sadaqa laguma laha markuu lacagaha kala hadlayay wuxuu yihi laysa maa duuna khamsi awaaqin sadaqa halkaasoo dhan waxay tilmaantay qofkaan xaddii la rabay ee zake ka waajibaysa way iman doontaa faahfaahintii aan xoolihiisu gaarin zakaba laguma laha isagana xawlan sanad waa shardigaas afraadood nisaabka inta aada leedahay waa in sanad ka soo wareego walidaalika nabigaana ka sugantahay calayhi salaatu wasalaam xoolaha laysa fii maalin zakaatun xataa yaxuula calayhi alxawl ilaa sanad usoo wareego xoolaha zaka laguma yeesho afartaa shardi marka la helo bay zakadu ku waajibtaa shuruud kaloo culimadu qaar sheegaan baa jira laakiin fuqahada shaaficiyadu aynan qabin waxaa kamida waa inuu mukalaf yahay qaangaad yahay ama waa inuu caaqil yahay baaliq yahay waa inuu caaqil yahay waa inaanu dayn qabin shuruuddaasoo dhan shardi maho wuu sheegi doonaa mualifku raxima llahu tacaala falaa talzamu lmukaataba addoon laguma laha mar hadday ahayd addoonku waa laba qaybood addoon khaalis ah iyo addoonaan aan khaalis ahayn addoonka khaaliska waa addoonaan tasaruf iyo madax banaani iyo inuu wax milkiyo walow wakti koobanba ha noqotee aan loo ogolayn addoonka aan khaaliska ahaynna waa addoonka kitaabada caqdiga heshiiska ku jira ilaahay uu yihi fakatibuuhum in calimtum fiihim khayran khayr haddaad ku ogtihiin waa addoon sayidkiisii u yimid oo yihi inaad i xoraysaan rabaa xoolana aan naftayda ku gato oo xoolo ay ku heshiiyeen iyo muddo uu ku bixiyo oo markaa madax banaanaaday oo xamaal tegay si xoolihii uu isaga bixiyo haddaba xoolaha ilaa uu iska bixiyo weli waa addoon dhinac marka laga eego dhinacna si xoolihii heshiiskii uu isaga bixiyo wuxuu xaq u leeyahay inuu xamaasho oo tasarufo oo xoolo urursado muddadii loo qabtaa lala sugi hadduu iskaga dhameeyo ama lagaba cafiyana wuu xorooy hadduu iska dhamayn kari waayo lana cafiyi waayana addoonnimadii buu ku noqon wuxuu tabcadayna ninkii lahaabaa yeelan marka addoonnimadiisa iyo milkiyadiisa baa caqdigaa heshiiskaa sayidkii lahaa uu la galay ee caqdulkitaaba la yidhaahdo isna mukaatabuu ku noqonayo baa waxoogay milki iyo tasaruf iyo shaqaysashiya wax uruurtii bay xaq u siisay milkigiisu haddaba milki taam oo dhamaystiran ma aha waa milki shul ama shal ah haddii aad iska dhamaysana milkigaagi waa dhamaystirmay haddaad iska dhamay weydana milkigaagi ka kac weeye oo adigii xoolahaba ninkana idin leh waa xoolo aan la hubin inuu rasmi u yeelan doono rasmi uleeyahay aan la hubin wey milkiga naaqiska aan la hubinna zaka kuma waajibto walalkaafir gaalna zaka laguma laha oo hadduu soo islaamo waa dayn kugu maqane kaalay bixi la dhihi maayo inta uu gaalka yahayna zake inta laga doono laga qaadi maayo waa mal murtadu kii muslim ahaa ee gaaloobay fa in rajaca hadduu kusoo noqdo ilal islaami islaamka lazimahu zakadii waa ku waajibaysaa limaa madaa intay tagtee gaalnimada uu ku jiray wain maata murtadan gaalnimada hadduu ku dhintana falaa maya zaka laguma laha wuxuu ku leeyahay masaladeedaba si eedaba gaal kaafirka asliga ah iyo kaafirka gaalka murtadka axkaam badan bay ku kala duwan yihiin ama kaafirka asliga ah kow haddii uusan isagu dagaal kugula jirin oo nin colaad iyo dagaal ogaa uusan ahayn ama cid colaad iyo dagaal wata hiil iyo garab uusan u ahayn ixsaan iyo same iyo wanaag baa idin dhex mari kara laa yanhaakum llahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi diini walam yukrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim biri ixsaan baa loo samayn karaa murtadka laakiin maya murta biri iyo ixsaan wax la yidhaahdo kama dhexeeya muslimka waxaa labaada uu kaga duwan yahay ninka magaalkiihi hadduu hogaanka muslimiinta dima inuu u dhexnoolaada uu aqbalo waa laga aqbalaya xataa yuctu jizyata wey laakiin murtadku imaa inuu tawbad keeno wa imaa qoorta in la jaro wey man badala diinahu faqtuluuh saa qoorta jaro wey heshiis iyo caqdu dimaan qaadan iyo lama ogola maalkiisa ninku hadduu rijaal yahay asliga dee maalkiisa waa loo daynaya oo maalkiisa isagaa iska leh wixii baabuljihaad iyo haniima ama jizye iyo xuquuq dhexdhexmartay aan ahayn laakiin ninka murtadka ah marki uu ridoobaba haddii maamul iyo awoodi jirto maalkiisa waa lagu hor istaagayaa haddii uu sidaa ku dhintana maalka ma dadkii dhexlayo muslima iskale mise waa hantida guud oo baytulmaalka lagu shuday qawlaani liahli lcilmi wey laakiin gaalku haddii uu dhinto dadkiisaan dhexli qawlan waaxidan dadkiisi gaalada baa dhexli hadday muslim ahayeen ma dhexlayaan qawlaani walow xadiidka labada masale in qawlaani lin iriba waa insha allahu tacaala abwaabu lmiiraas haddaan gaarno ba waxau uga tegi doonaa laa yarifu lmuslimu lkaafira walalkaafiru lmuslima murtadku isagu muslimka gaalkana dhexli maayaan masaa'ilku kaga duwan yahay waxaa a gaalku hadduu islaamiya caruur isagoole soo islaamo xaaskiisana isagaa qabo wuxuu doonaya ku guursadee ilmihiisana isagaa dhalay laakiin murtadku muddadaa wuxuu dhaliyo wuxuu guursadaaye isagu ma dhalin meherkeda waxba kama jiro hadduu maanta soo noqday islaamkana meher cusub buu u baahan masaailka iyo masaail tira badan fuqada qaarkood labaatan ilaa soddon masala gaarsiiyaan bay kaafirka asliga iyo murtadku ku kala duwan yihiin mar hadday sidaas tahay masaladan masaa'ilkay ku kala duwanaayeen bay ka mid tahay masalo guud bayna soo geliyo suurada laga hadlayaay waa suura baabu zakaad ka caamsan ninka murtadka ee gaaloobay xilligaa gaalnimada uu ku jiro xukunkii kaafir asli a ah ma laha waa nin cibaadadii ay ku waajibtay oo salaad iyo sow iyo zake iqraaray oy sidii muslim noqday ku waajibtay muddadanuu dib u gaaloobay cibaadaadkii oo dhan ma ka dhacayaan mise ka dhici maayaan oo cibaadaadkao dhan day weeye ka asixi maayaan day dul saaranna weeye oo masale khilaafiya culimada wey fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan wax allaalay wixii takaaliif cibaadaad ahaa iyo wax allaalay wixii xuquuq maal ahaa ninka murtadka ah waa ku waajib hadduu soo islaamo oo soo noqdo waa laga doonayaa wixii salaad ka tagtay wuu qabayn wixii sow xilligii ridada ka tegay wuu qadayn wixii nafaqa lagu yeeshay waa laga qaadi oo wuu bixin wixii zaka lagu yeeshayna wuu bixin qaacidadaa guud ee ah waxaa wixii oo dhan waa dandhawow dushiisay saaran tahay bay mas'aladani kamid tahay fain rajaca ila islaami hadduu kusoo noqdo lazimahu waxaa waajib ku ah zakadii limaa madaa intii sane u gaalka ahaa intuu riddada ku jiray sarooyinkii zakadii waa ku wada dayn salaadii waa ku wada qade soomkii waa ku wada dayn inuu wada gudaa laga rabaa wey wain maata murtadan hadduu ku dhintana falaa cidi zake ka bixin mayso dee gaal ilaahay waxooga kama aqbalaba wayalzamu waliya weliga waxaa ku laazima qofkii weyne inaan mukalaf ahayn maamula ikraajuhaa zakadii inuu ka bixiyo min maali sabiyi wاlmajnuuni maalka sabiga iyo majnuunka qofka waalan ee maankiisu dhima yahay ee la maamulo iyo ilmaha sabiga ahee yar ean qaan gaarin ee la maamulo zakadooda waxaa bixinay waajib ku tahay cidda maalkooda iyo xoolahooda maamusha fa in lam yukrij hadduunan bixinin casaa waa dambaabayaa isaga wayalzamu asabiya waalmajnuunana waxaa ku waajiba idaa saaraa hadday noqdaan mukallafa inay laba wax ku waajibi karo usadigiina qaan gaaro majnuunkiina miyirsado oo maankiisa usoo noqdo ikraaju maa ahmalahu waliyu wixii qofka weligaah uu dayacay oo zaka bixintii ahaa iyagay waajib ku noqon inay bixiyaanoo daynti iyo qadaheeda ay gudaan markay mukalaf noqdaan masaladan waa inta dambe sadigiiyo majnuunka hadday mukalaf noqdaan waajib bay ku noqon weligana waa ku waajib inuu bixiyaay waxay farac ka tahay in sadigii iyo majnuunkii maalkooda ay zaka ku waajibtay cufuqaaden waxay u daliishadeen dhowr arrimoodba haddaan kusoo ururinnana saddex arrimood baan dhihi karnaa waxay yidhahdeen kow nusuusta sharciga ee zakada maalka intaa gaaray waajibisay ma kala qaadin qof sabi ah iyo qof baaliqah qof majnuun ah iyo qof miyir qaba qof yar iyo qof weyn rag iyo dumar ma kala qaadin khud min amwaalihim sadaqatan iyo waatu zakaata iyo dhammaan nusuusta marka laga heedlo nabig alay sla aala an allaha qad farada calayhim zakatan tu'khadu min agniyaaihim faturadu fii fuqaraa'ihim iyo intoo dhan marka laga hadlayo zakaadka wujuubkooda maynan kala qaadin nusuusta taa waa wejka koobaad ay daliishanayaan wejka labaad ay daliishanayaan waxay leeyihiin zakaadkan oo kaleeto waxay ku waajibaan oon daliil u haynaa xata asabiyi waalmajnuuni baan daliil khaasa usii haynaa oo waxay yidhahdeen daliilkaana waa daliil masaladan qiyaas kusoo galayo zakaatu lfitrihi waa maal waajiba cala adakari waaluntaa waasaghiiri waalkabiiri wlxuri wlcabdi min almuslimiin abu nabig ala sl adidka ibn cumar saxa ku yilay zakaatulfitrigi maadaama majnuun iyo sabiba ay ku waajibtay kanna waa zakaatulmaalo majnuun iyo sabi inay ku waajibtahay wax la diida maaha arrinka saddexaad ay u daliishanayaan waxaa weeye qarabka iyo hadafka zakada loo waajibiyey oo qofkii maalkiisii xadulghinaa gale nisaab milkiya in masaakiin iyo fuqaradii fuqaradii la dar daryeelaay farqi uma dhexeeya haddii uu mukalaf iyo hadduusan ahayn mar haddii wasfigii khinaha la helo xikmaddii ahayd qofkii waxaysta qofaan waxaysan waxa taarto way soo gelayaan sabigi iyo majnuunka labadaba intaa waxay kusii kabeen waxay dhaheen cumar radiallahu canhu ardaahu waxaa ka sugan inuu ay aytaam xoolahoodu hayn jiray zakada ka bixin jiray dadkana ku dhiirigelin jiro u dhihi jiray agoonta xoolaheeda aada haysaan ku shaqeeya laa xataa laa ta'kulaha sadaqa ilaahay zakadu si aynan u dhamaysan ilan meel hadda iska yaallaan oo zakadun laga bixiyo way iska baabi cumar baa sidaa yiri bay yidhahdeen qaarkood baa hadalka aada usii wadayo waxay dhaheen cid saxaaba oo khilaaftayn anagu garanmayn intaa markay iska ururiyeen bay zakada ku waajibiyeen wejka jamhuurta ahlilcilmi ay ku tageen jamaahiirtooduna sidaa wey wejka ay deliishadeen culummada sabi iyo majnuun zake waajib kuma ahana waxay yidhaahdeen nusuusta zakada waajibisay had iyo koor salaaday la xidhiirtaa nabiguna xadiidkii ibni cumar shanta arkaanta waa xiriiriyey oo wuxuu yihi bunya alislaamu calaa khamsin shahaadadii walaa tajibu calaa sabiyin walaa majnuunin salaadii buu ku xejisiiyey sawiya majnuun toona laguma laha sawm iyo xaj buu ka dambaysiiyey sawiya majnuun toona laguma laha in zakadii laga dhex saaro sawiya majnuun bay ku waajibi la yidhaahdo waa wax siyaaqii nabiga ku sheegay sheegayba ka fog bay yidhaahdeen midda labaad waxaan zakadu waa arkaantii islaamka arkaanta islaamkana asal cibaado farad cala alacyaani wadimami wey sadig iyo majnuunkuna mukalaf ahan u ah in cibaadaadka ususha shariicada lagu waajibiye maaha wax daliiloo khaasoo ku waajibiyeyna ma jiro gaayadiiyo xikmada loo waajibiyey zakadana sadig iyo majnuunku uma baahna tutahhiruhum watuzakiihim biha takaaliifka ma saareen maxaa laga ahiriy dembi oo laga taskiyen bay yihahdeen gaayadii loo jireeye meesha ma taale labada qoloba markaa dhegaysato maistiri allale kana garle ma tiri kana garle waad leedahay kana garle waad is sidaasaa lagu kala tegay dee qawlka jamhuurtuna taasay ictimaadeen muslimiintu salafan wa khalafan ay u badan yihiin raxmat ullahi calayhim jamiican walow kusiba maalu xoolihiisa haddii la dhaco aw suriqa la xado aw daaca maalkii uu lumo aw waqaca fi lbaxri bad iyo biyo kaga dhaco aw kaana lahu daynun ama dayn buu ku lahaa calaa mumaatilin qof meermeerinaya waxaa lamida mucsirkiya fain qadara hadduu awoodo calayhi maalkii haddii uu awoodo bacda daalika intaa kadib lazimahu waxaa ku waajiba zakaatu maa madaa intay tagtay zakadeeduu bixin wailaa falaa haddii kalese maya zakada maalka aan gacantaada ku jirin intan oo dhan waxaa la ysku yidhaahdaa zakaatu lmadmuuni maal aan la hubin rajada laga qabo inuu gacantaada soo galo milkigiisana asal aada milki ulahayd xilligii zakada haddii la gaara maxaa laga samayn maalkanku kaa maqan yahay milkigiisa adaal ahaa waana kaa maqan yahay mana aadan ka raja dhigin oo rajuun baad ka qabtaa inaad hesho sababuu kaaga maqan yahay waxaa dhici karta waa lagaa dhacay waadna daba socotaa daydagiisii ergadiisii gartiisii iyo xaajadiisii dacwadiisii iyo maxkamadiisii baa socota xolihii waa kaa lumeen naadadii iyo raadintoodii raadqaadkoodii iyo baadigoobkoodii baad ku jirtaa kuwii lagaa xadayna waad ku raad joogtaayo tuhmadii iyo dad baa fari kugu godan tahay oo daba socotaa wixii biyaha kaaga dhacayna waa daydayaysaay weli waa dabaalidoonkoodi baa ku jirtaa qof baa dayn ku lahayd qof waxaystaba maaha inuu heli doono od ka heli doonto iyo in kalena warmahaysa laakiin haddana hadduu hela inaad ka heshaan rajo kaa haysa ama qofkan wax waa haystaa laakiin waa qof mermeris badan ku meermeerinayaa maalinba meel buu kaaga baxayaa inaad ka heli doontid in kale war uma haysid laakiin maadan ka quusan xoolaha saas oo kaleeta waa xoolo aada lahayd gacantaadana ka baxay aadan kana rajan dhigin wey xoolahaa zakada xilligeedii haddii la gaaro maxaan samaynayaa xoolaha haddaad zakaynaysa ku dari maysid oo gacanba kuma haysid xoolaha sidaas oo kaleeto oo waxay noqon doonaan aan la ogeynna ka zakee lagu dhihi maayo hadda laakiin hadday hesho xoolihii kusoo galaan gacantaada waxaad ka zakayn haddii xoolihii zake dhannaayeen intay kaa maqnaayeen ba zakadoodii waad bixin sana hadday kaa maqnaayeen laba sana hadday kaa maqnaayeen saddex sana hadday kaa maqnaayeen zakadoodaad bixin haddaad qayb kamida heshana zakada intii kaga soo aadi lahayd baasanteedkeeda nisbadeeda bixisatihaa baad bixin sidaasay fuqahadaasi ay ku tageen oo ay yihaahdeen waxay cuskadeen oy deliishadeen aar laga wariyey caliy bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ardaa oo la weydiiye can dayni lmadnuuni xoolaha rajada laga qabo gacantaadana ka baxay zakadooda ka waran la oo uu leeyahay yuzakiihi limaamaba idaa qabadahu in kaana saadiqan hadday runtii tahay maalinkay gacantiisa soo galaan buu intii tagtay zakadeedii jumlayn ee xoolaha ku saabsanayd afarka ibn abi shaybana waa soo saaray abu cubaydinna fi lamwaali buu ku wariyey bihaqina waa ixtijaajay fii sunanihi masalada markuu ka hadlayay waxaa labaday cuskadeen xoolaha mar hadday gacantaada soo galaan waa maaxa waxaa xaqiiqo noqotay iyo yaqiin in deyntani xoolo milkigaaga ku jiray iyo maal aada lahayd uu ahaa maal ay zake ka waajibtay cid gaarana leedahay un zake laga rabinna maba naqaan bay dahay mabaanaan aragba laakiin culamada qaar baa diidanoo leh hal mar baa zake madhabka sidan sidan ihi oo shaaficiye keligeed maaha xanafiyada iyo xanaabiladaa la qabo waa madhabu jamhuur baa la dhihi karaa tolo maalikiye iyagu waxay yidhaahdeen hal sanad zakadeed baa bixin sababtoo a ah xoolahani intay kaa maqnaayeen maalka zakadu ku waajibta sifaadkiisii qayb baa ka maqnaydoo almaalu naami xoolo kobcayo kordhayay zaka ku waajibtaa intay kaa maqnaayeen halkoodiin bay joogeeno deba xoolo kordhayo ziyaadaya ma ahayn saa darteed hal marun inta kale xoolo fadhiyo rukuud ku jiray ahaayeen qaarna culimadu waxay leeyihiin wax zakaaba lagama rabo marka ay kugu soo noqdaan bay xoolahaagay noqdeen xoolana markay kusoo galaan sanad baa loo tiriyaa sanad baa loo tirin xoola hadda kusoo galayoo cusub xukunkood baa la siinayaa intii kale shan iyo shal ah iyo fifty fiftyga ahay iska tur xoolaha ma aadan lahayn waa nin waxaysto waxleba ma aadan ahayn halkaana qola iyagana ku miisayo riwaaya fi madhab ilxanaabila iyo ikhtiyaar ibni taymiya iyo ku sheegaan laakiin madhabka jamhuurtu waa kan ayb walow aajara hadduu kireeyo daaran guriguu sanatayni laba sano kireeyey biarbaciina dinaaran afartan shilin buu ku kireeyoo dahaba wa qabadahaa waana guddoomo waa hormarsaday guri baad kiraysay sanadkiiba lacag zake geli karta weeye kiradiisu sanadkiiba waa dee sanadkan lacag zake gasho weeye sanadka labaadna lacag zake gasho weeye horumaris baa laba sano ama saddex sano ama afar sanoo horumaris aad qaadatay gacantaaday galeen zake ma laga rabaa halkaas su-aal baa iman xoolahan sideedaba waad guddoontay laakiin ma leedahay xuquuqda la yeeshee maalka zak maalka sidiisaba gaar ahaan maalkan muqaabil almanfaca la yeesho gurigan kiradiisaa kamida gaari kiradiisaa kamida xoogga xamaalkaaga aada cid u shaqaysiiyo mushaaraadkaa kamida waa ma waa manfaca la iibinayo wey xooggaagii baad iibinaysaa gurigaagii deegaankiisii ama dukaankii ku shaqaysigiisii manfacaad qasan ka iibinaysaa asalka sharcigu manfacada waxaad yeelataa muqaabilkeeda hadba inta la isticmaalo gurigaad kiraysay lacagtii bisha bilowgeeda aada qaadatay waxaad leedahay maalin walba marka la isticmaalo baad qadarkeedii iyo xisadeedii xoolihii sarasmi u milkiyeysaa laakiin xoolahan bisha aada bilowgeedii qaadatay nihaai milki kama dambaysa maadan wada milkiin masaladaas samaradeedu waxay soo bixi bishii oon dhammaanin haddii guriga dub bishii oon dhammaan baa gurigii dubay lacagtii ma wada leedahay aada hormarsatay maya intii la deganaana waad qaadan inta kalena waad celin halkaasoo kama muuqata manfacadaan lagaa isticmaalin bedelkeeda maadan milkiin guriba gaari baad na iga karaysay sanad baad kaa hormar iga horumarisay bil markaan watayba dhab waa lagu dhago ninku maba lahayn baa la yihi bishii sanadkii waxaad iga qaatay xoolihii ma leedahay mise bishii aan isticmaalayn baad leedahay bishii waxaana halkaas oo dhin baa lagu dhihi haddaw gurigan aad sanadka labada sano lacagta hormarsatay hadduu dumo ama musiiba samaawiya oo kale ay ku dhacdo ama dad iyo dawlad kaleba ay qabsadaan manfacadii intii la isticmaalay ee la intifaacsaday muqaabilkeeda unbaa leedahay wixii intaa dheeraadihi celis wey adigii baa dhiman kara meeshii baaba laga qaxayba colaad iyo dagaal baa ka dhacay duufaani iyo biyaha kusoo qarqiyayo waddankii dhannaaba qofkii ma intifaacsan karo wiiisi celis wey masalada masaalada waxaan uga jeedaa suurada ah manaaficda marka la gadayo la iibinayo sida taxqiiqa milkiyaddu waxay timaadaa hadba intii la isticmaalo baad muqaabilkeeda milkidaa laakiin maadaama xaajada iyo baruurada dadku ay badan tahay baa in lasii kala hormarsada la saamaxay intaa kadib masaladeenni zakada dib ugu soo noqo laba sanaad horumarsatay sanadkan xoolahan zako way galaan sanadka dambe xoolihiisana zako way gooyaan sanadkii horaa dhamaaday xoolihiina weli waad haysaa meel bay ku jiraan xoola intaad cuntay kugu tegay ma aha haddaad cuntoy kugu tageen de mid maal iyo xoola haysta matid haddii hadhow xoolihii la kala baxana dayn baa lagugu yeelan laakiin xoolihii ood hayso baa sanad ka wareegay sanadkaa kiradiisii waad yeelatay soo maha halkaa markuu sanadku dhammaaday waxaan ogaanay inaad maalinkii u horeysay milkiga yeelatay oo milkigan uu kuu dhammaan doono marka hore maanaan ogeyn xolihiina sanad waad haysay nisaabna waa gaareen milkigaagii inay ahaayeenna way caddaatay sakadii waa lagaa rabaa sanadkii soo socdayna xoolihiisi waad haysaa sanadna waad haysay weli inaad yeelan doonto war looma hayo saka bixi ba ku dhahaynaa waa milkii aan la hubin oon taam ahayn saka lagama bixiyo milki naaqisa wey haddii laakiin sanadkii dambana dhammaado sanadkii labaadna waa dhammaaday halkaa waxaan ka ogaanay maalinkaad guddoontay baad lacagta milkiday labadii saneed haysayba xoola aada leedahay bay ahayd haddaba sakadii labada sana lagaa raba sakadii labada sano xoola aada leedahay bay noqdeen akhirkii gacantaadun bayna ku jireen xoolahanna waa nisaab sake ka waajibtay yaa lagu leeyahay baan raadinaynay adigaad noqotay ninka yeeshay labadii sano sanaba iska bixi maqana suurada hadaad fahanteen walow aajara daaran guri hadduu kireeyo sanatayni laba sano biarbaciina dinaara ku kireeyey lacagta dahabkii labaatan dinaar bay zakadu kaga waajibtaa afartan haddii la yidhaahdo sanadkiiba waa labaatan labaatanba zakadu waa ka waajibtaa wa waqabadaha uu gudoomo oo wabaqiyat fii mulkihi ay ku harto ilaa akhiri sanatayne labada sana intay ka dhamaanayaan fa idaa xaala alxawlu lwal sanadkii hore wareegiisu hadduu soo wareego zakaa cishriina faqad labaatan keliya buu ka zakeynayaayo intanaa mulkigiisu taam noqday waidaa xawl xaala alxawl thaani sanadkii labaad hadduu soo wareego zaka alcishriina labaatankii wuu zake zakayn allatii zakaaha marka hore uu ka zake bixiyey lisanatin tii marka hore aad ka zakaysay sanad labaad baa u wareegay ka zakay ko wazaka alcishriina labaatankiina wuxuu ka zaka bixin allatii lam yuzakiha sana hore usan ka zaka bixinin lisanatayni laba jeer baad ka bixin oo laba sana zakadooda waayo markay labadu dhamaatay baan ogaanay maalinkaad guddootinaad milkiday xoola nisaab gaaroo laba sana meel kugu jiro oo milkigaaga ahaa dee laba sana zakadoodii baa lagaa rabaa wey qaab waxaa wey qaab xisaabeedku waxaa loo yadib dhigayna manfacadii muqaabilkeedana aad milkin doonto baa mugdi iyo shaki ku jiray walow malaka hadduu milkiyo nisaaban xoola zaka gaaray faqad keliya wa calayhi waxaa waajib ku ah min adayni dayna milo intaan in le xoolada hal nisaab a goora hal mar ka waajibtaad haysataa intaa in la egoo dayn ana waa lagu leehay lazimahu waxaa waajib ku ah akaatu maa biyadihi xoolaha uu haysto zakadoodaa laga rabaa wadaynu daynna laa yamnacu ma hor istaago alwujuuba zake lagu yeeshay dayn baa laygu leeyahay zake waajibkeeda kaa hor istaagi mayso masaladani waa sharti culamada qaar ay qabaan ah inuusan dayn lagu lahayn wey nin dayn lagu leeyahay qadarka daynta xoolihiisa qa u dhigma ee gudi kara kumo laguma laha bay yihahdeen dayn zake laguma laha sababtoo ah intaa haddii laga gooyo intaa qinihiisa mid maaha milkigiisana waxaa naaqis ka dhigaya muqaabilka xaqa dayntii ee lagu leeyahay saasay culamada qaar yihahdeen laakiin fuqahadeena shaaficiyadiiya waxay qabaan in zaka lagu leeyahay waxayna sabab uga dhigeen waxay dhaheen zakaduna oo wax qoortaana lagu leeyahay abala naga damey zakaduna waa wax qoortaada lagu leeyahay laakiin maal nisaaba oo la milkiyey qof muslima oo xor ah oo nisaab milkiyey oo sanad ka soo wareegay baa tahay xoolahana milkigaagiioo taam ah weeye waxaa cadaynaya dee milkigaan naaqis ahayn oo taam yahay baad ku tasarufi haddaad beegb iibsiib iibisa ugadi haddaad qof siisana wuu bixi haddaad meel dhigatana wuu kuu ooli waa maal tasarufkiisi iyo sii iyo soo gadid iyo milkin iyo milki ka bixin aduu gacantaada ku jiraa zakadiina dayntana waa dayn lagugu leeyahy haddaad qabla zaka dayntii ku bixisaay idin zaka kuma soo raacateen laakiin maal baad haysaa maalkiina zaka wuu gaaray milkitaan iyo tasarufna waad leedahay hala keena dhehen daliilka zaka ka sarfinaya intii zake markii la gaaro waa laga rabaa nabigu markuu lahaa maba kala qaadin qof dayn lagu leeyay qof aan dayn lagu lahayn daliil kala qaada hanaloo keeno halkaasay fuqahadu mareen raxmat ullahi calayhim jamiican walaa tajibu zakaatu zake ma waajibto ilaa fi lmawaashi xoola dhow oo saddexda lo iyo geed iyo ari iyo wamaa yuqaatu waxaa la quudaysan karee raashin noqon kara min annabaati waxa dhirta dhulka kasoo baxdaa wاdahabi wاlfidati iyo dahab iyo fido wa curuud iyo badeecadda ganacsiga iyo ganacsatada iyo xoolaha la gadgediyo iyo wamaa yujadu wixii la helo ee macaadina oo min almacdini warikaazi ah macdan meel laga helay iyo wax meel hore umada inaga horeeyey bakaara ay aasteen oo adoo wax faadfaadayuna ad ka duldhacdo oo meel yaallo oo cillihan la aqoonina taana waxbaa ka waajiba intaa mid walba baab gaar uu usamayn doonaa waxa uu yahay iyo shuruudiisa iyo waxa ka waajibaya baab buu u samayn doonaa intaasay zake ka waajibtaa waa anwaacda maalka ay zakadu ka waajibaysa ee nisaabka loo samaynayo mid walibana faahfaahintiisa markaynu baabkiisa ugu tagno baynu geli doonaa insha allahu tacaala watajibu zakaatu waa waajibtaa fii cayni lmaali maalka laftiisaay ku waajibtaa laakiin low akraja haduu ka bixiyo min gayrihi meel kale jaaza way banaanta zakada maalku madhibmaday ku waajibtaa qofka mise caynta maalkay ku waajibtaa filmadhabi iyo jamhuurtuba caynulmaali bay ku waajibtaa ereygaa inay saa u yidhaahdaanna waa ku qasban yihiine khiyaarkood maaha maadaama ay yidhaahdeen zakadu sabi iyo majnuun way ku waajibtaa waa inay dhahaan maalkay ku waajibtaye aynan dhihin dimadiisay ku waajibtay waa isagu takliifu ju waajibaada ahlu ma aha meeshan oo kale saa darteed say mas'aladaa aan warkooda isaga hor iman laadaydaan zakadu dimadiiyo qoorta qofkay ku waajibtaa waxaa laleeyahay sabi iyo majnuun maxaa u dhahdeen zaka laga rabaa dimadiisa sharciga xoog kuwa waajibiye masaladaasay uga baxaan waa inay yidhahdaan zakadu caynulmaali bay ku waajibtaa masaa'il badan baa ka dhalan laakiin meel kale ma laga bixin karaa waa masalo dhalan xoolihii cayntooda zakadu ku waajibtay ma lagu tasarufi karaa iyadoon zakada lagu bixinin waa masalo labaadoo iman masaa'ilkaasu farace furuucdeedu uu ka hadlayaa marka watajibu zakaatu way waajibtaa fii cayni lmaali maalka laftiisay ku waajibtaa oo xoolahaa lagu leeyahay wixii zakada ahaydna xoolahaasaa loo raacan hadba meeshay u guuraanna zakadu way ula guuri iyagay dul socotaa way la guuri maxaad uga jeedaa haddii xoolihii zakada lagu lahaa oo nisaabkii dhammaaday qalab ninkii yidhahdoo dhinto xoolaha milkigoodii dhaxal buu wareegay oo dad buu ku wareegay zakadii ma laga rabaa nacam ha ninkan wuu dhintay qoortiisa waxba laguma lahayn xoolihii cayntooda lagu lahaa soo kuwan taagtaagan maaha zakadii iyagay dul saaran tahay inta aan la dhaxlin baa zakada laga goy wey haddii xoolihii zakada ahaa ee cayntooda ay ku waajibtay uu qofkii wada xaraasho xoolihiisii geed iyo lo iyo ari wuxuu lahaa oo zakadu ku waajibtay waktigii sakadana la gaaray baa isagoon bixin buu saa ka xalaashay beecaa ma asaxayaa intii hadii laihahda zimadiisa de xoolahan beec ugu bay noqon lahayd laakiin qaacidada ja masaladan waxay keenaysaa qadarka zakada ahaa beecoodu ma asaxayo waayo cayntan xaqba uma laha inuu gado waa xaq lfuqaraa hadday xolihii zakadii waajibtay isagoo weli ka bixinin laakiin aan awood lagu helin intuu cudur ku dhaco ama cadow yimaado la dhaco ma isagaa zakadii laga rabaa maya waka waa xoolihii la kaxaystay ninkaa laga soo rido cudur iyo balaaye hadday dhamaysana cayntii lagu lahaa way dhimatay haddaan idhaha dimadiisana cid dhacday iyo way dhinteen annaga wax nagama geline xaqii fuqarada qoortaaduu ku waajibaya halkaa dhig baa la dhihi hadduu dhintayna de xoolahan ka kalaale ninkii uu la dhintay ilaahi ama akhara ha u cafiyo ama akhara u cadaabe isagii baa la dhintay lagu lahaa sida salaada iyo soonkii ula dhintay bay tegi lahayd marka masaladan watajibu zakaatu fii cayni lmaali ishkaalkii sabi iyo majnuunna waa lagaga baxayaa maalkiina xuduud baa lagu samaynayaa dhaqdhaqaaqiisa markay zakadu ku waajibta kadib laakiin low kharaja hadduu ka bixi min gayrihi xoolo kale jaaza way banaan tahay xoolahan wixii lagu yeeshay haddaad xoolo kale ka bixisa way banaan tahay bidaliil in qof kale kaaba bixin karaba adi xoola aada leedaho kale iska daaye qof kale zaka waa kaa bixin karaa ama zakaatlfitri ha noqoto ama zakaatlmaal ha noqoto waxaa loo daliishaday nabiga ala slam markii saddex nin loo keenay oo waxaa layihi saddexdaa nin baa zakadii diiday baa layihi ibnu jamiil iyo cabaas ibnu cabdilmualib iyo khaalid ibn waliid baa zakada diiday baa layihi nabigu waa qaybi wuxuu yihi khaalid waa dulminaysaa xoolihiisan dhanaad zaka ka bixi leedihiin waqaf buuba ka dhigay xoola waqafa maasayn karata iyaga dhan buu ilahay dartii ubixiyey ninkaa waa ka gardarantiid cabaasna kuma lihidiine fahiya calaya anaa ka bixinaya waa tafaasiirta culamada qaarkood anaa horay ka hormarsadayna waa loo daliishadaa tacjiilu zakaat culamada qaar ba waxay ku fasireen fahiya calaya adeerkay weeye wa camu rajuli sin waabiihi ninku adeerkiina aabihii booskiisi ula dhigma u joogaa fahiya calaya anaa ka bixinaya qof qabsika waa ka bixin karaana waa loo deliishaday calahada tafsiir ibnu jabiil laakiin cudni cudad hayse way nab ala slam ninkaa cudad baa hayse wy ilaahay baa faqiir buu ahaa ilaahay baa xoolo siiyey intuu faqiirkaa cudad iyo ciil u qabo buu rabaa bu inuu soo cadgoofo saasuu udiili fabimujaradi xawaalaani xawli keliya inuu soo wareega sanadkii bay yamliku lfuqaraau milkinayaan min almaali xoolaha qadra alfardi intii waajibka ahayd qadarkeeday milkinayaan mujarad sanadku uu wareego cayntax neefkay milkiyeen baan caddayne qadarkeedii boqolkiiba inta zakada ahayd fuqarada xaqul milkigeeda leh tasarufkana biduuni idnihim wa xaqihim laguma tasarufi karo maxaa ka dhasha marka xataa law malaka haduu milkiye miatay dirhamin faqad laba boqol oo dirham keliyaad haysata waa fidada intay zakadu kaga waajibto walam yuzakiha axwaala dhowr sanana kama zakayn iyadina waxba kuma darman lazimahu zakaatu zaka ku waajibi lisanati ulaa sanadkii hore faqad keliya waayo shan dirham baa laga rabaa boqol kiiba labiyo bar weeye shantaa dirham waxaa yeeshay fuqarada isaga maxaa usoo hor isleeyahay boqol sagaashan iyo shan boqol sagaashan shantee zake kama waajibto waa ko shan fuqaro leedahayna zake kama waajibto saa darteed sanadkii shanta ku waajibtay la yeeshay intii ka dambeysay xoolihiisu zakaba ma dhanaba oo mulkigiisay gacantiisay weli ku jireeni inay ku jiraan baa khalad ahayd dad baa lahaa xoolaha halkaas uga jeedaayo qaacidadii ahayd ay ku waajibaysaa furuucdeedii way walow talifa hadduu dhinto maaluhu maalkii kulluhu dhammaantii bacda alxawli sanad baa ka soo wareegay wa qabla tamakuni min alikhraaji welina fursad uma helin uu ku bixin karo qofkii sanadkii waa dhammaaday welina fursad ma helin uu ku bixiyo mararka qaarkood sanadka maalinka dhammaanshihiisa kusoo aado xoolihii daaqsin iyo daaqraac inay ku maqan yihiin baaba dhici karta xoolihii dhoolaa adi intaad joogtaa xolihii way roob raaceen iyagoo kaaba fog baa zakadii maalinkii la gaaray waxaa dhici kara inaad la joogto laakiin haddii laftaadu daaqsinta iyo roob raaca aada la raacday marka nin geel la joogo keligii duur cidla aad joogay zakadii u dhamaatay yuu siiyaa soo geelii uu soo dhaadhaco masaakiintii iyo eriyadii la yimaado la guddoonsiiyo ma baan uma suura gelin lacag iyo xisaab bay ahayde sekadii way dhammaatay adoon xisaab xirkii dhamayn xisaab xirkii baad ku jirtaa celib mari intaad lahayd hebel u yaariya buug hebel soo qaada aad ku haysay baa bisha julay kawdeedaa lagaa rabay maanta timid gabalku wuxuu kuu dhacay adoon xisaabtii dhamayn say sidaa u ahayd xisaabtii aad ku dhex jirtay baa caawa tuugo soo dhacdayo gab baa xoolihii laga dhigay sekadii xilligeedii waa la gaaray laakiin dayacaad kaama iman xaqay masaakiinta bixintoodo kuma suuragelin ama geeliiba aada soo wadeen lahayd hela soo dhaadhaco baa inta dhexda loo istaagaa la dhacay gaf waa lagu tegay ama reerkiiba xoolahaad soo gelbiso lahayd waaga allaha kuu beliyo baa duufaano intay dhaceen bay daalada xoolihiiba la tageen adu xoolihii musiibaa ku dhacday cudur baa ku dhacay way baabi-een walow talifa maaluhu haduu dhinta kulluhu dhammaantii bacda alxawli sanadkii markuu soo wareegay xilligii zakada la gaara kadib wa qabla tamakuni intaanu awood u helin iyo fursad min alikraaj inuu bixiyo saqadat zakaatu way ka dhacaysa waayo markiisii hore dimadiisa waajib kuma ahayn isna gaboodfal ma samayn maalkay cayntiisa ku waajibtayna waa halaagsan oo waa baabaay wain talifa bacduhu qaar maalkii hadduu dhinto bxayu naqasa uu ka hoos dhacay minan can nisaabi qadarkii zakada hoos uga dhacay sanadkii laakiin waa dhamaaday lazimahu waxaa ku waajiba biqisti baaqi inta usoo hadhay wixii zakada guud kaga soo aadi lahaa buu ka bixin qayb baa xoolheeda dhacay ama qayb baa dhuntay ama qayb baa dabgalay inta soo hartay zakadii guud ahaan ku waajibtay hadday boqol toddobaatan xoolihii baabe-een zakadii boqolkiiba soddon guud wixii ku waajibayay toddobaatankii baaba toddobaatankii zakaday way la tageen soddonka soo harayna qadarkoodiis boqolkiiba soddon ee zakaa lagaa rabaa wey wasaqaa wuu dhacayaa biqisa taalifi intaad dhimatay qeybteedii ku aadanaydna way kaa dhacaysaa laguma laha wain talifa maalu xoolihiisi hadday dhintaan ay baabaan kulluhu maalkii u ama qeyb kamida bacda alxawli salan markuu soo wareegay watamakuni ay u suura gashay inuu bixiyo xoolihii way soo wareegeen waktigii waa ka soo wareegay waadna bixin kartay adaa dayacay oo uu fudaydsaday ama ku yaraha gacan adaygay lazimahu waxaa ku waajiba zakaatu lbaaqi wataarifi wixii dhinta iyo waxa soo harayba zakadoodii waa lagaa dhabaa sababtoo ah xaqa fuqaradu inuu dhinto adaa sabab ku lahaa maxaad usii weyday xaqoodi waxay leeyiin masaladaa sidaas ahna qofku hadduu maalka zakadii ku waajibtay filcaynta ahayd fuqaradana qadarkoodii milkiyaan qaacidadu qadarka amaanatun fii yadika wey wuxuu isu bedelayaa gacan kuhayntaadu amaanuu isu bedelay amaanana waxaa lagu yaqaanaa haddii aad tacaddi samayso waa damaantaa tacaddiga waxaa kamida ah ammaanadii iyo wadiicadii oo qofkii lahaa kaa dalbaday oo sii weyey fuqaraduna maalin kastuuba darabkoodii macnan u taagan yahay mar haddaad adigu ku gacan adaygtay adaa ammaanadii dayacay adaa tacaddi iyo xadgudub sameeyey xoolaha dhintay adaa sabab u ahaa inay ka dhintaan gacanta fuqaradii wangaadhi mar haddaad sababkeeda leedahay qofku wuxuu ku tacadiyey sabab u yeesho damaanadeeda iyo mas uuliyadeeda uu qaadan wa minhaa albaaliba qofkii markii nabar la gaarsiiyo ee dhakhtar iyo dawo uu tago qofkii wax gaarsiiyey dawada lagu waajibinayaa waayo xoolihiisa dhakhtar inuu geeyo ku bixiyo dawo ku galo hadaa sabab u ah xoolaha inay dhaafaan halkaa galaan tasabubkaagi itlaafu maaliha sabab noqotay bay kugu waajibtay baa layihi tanna maalkoodii inuu dayacmo gacantooda uusan gelin tacadigaagii iyo tadyiicaagii baa sabab u ahaa falazima calayka alaadaau wejkaas kugu waajibay walaw zaala dulku xoolihii hadday dhulkiisa ka baxaan fi lxawli sanadka dhexdiisa walaw laxdatan ilbirisiba ha noqdee uma caada ilaa mulkihi fi lxawli ay kusoo laabtaan ow lam yacud aynan sooba laabanin aw maata ama uu dhinto qofku fii asnaai alxawli sanadka dhexdiisa saqatat izakaatu zakadii ba dhacaysa xoolaha sanadkii oon dhamaani hadduu ninkii dhinto de sanadka dhamaadkiisaa shartul ahayd ee zaka laguma laha xoolahaas milkigoodiina wuu wareegay tabadululmilkina ka tabadulilcayni buu lamid noqon waa kow hadday xoolihii milkigaaga ka baxaan walow laxdatan fi sanatina milkigaa mar hadday ka baxeen xawlkii socday waa buray hadday kugu soo noqdaan xawl iyo sanad cusub baa u bilaaban haday musuq maasuq bixitaanku tahay soo wadaa cid minhaaj lama hor ordee isagaa mualifku keeni doona raximah llahu tacaala wayabtadi lmushtari qofkii xoolo gatay wuxuu bilaabi wlwaarisu qofkii xoolo looga dhintay dhaxlay alxawla sanadka min xiini milki lmaali maalka markii milkigooda uu soo galay baa sanadku u bilaabanaya laakiin low azaala ha ahaatee hadduu tasduuliyo ka saara milkihu milkigiisii fi lxawli sanadka dhexdiisa firaaran isagoo ka cararaya min azakaati saku ka cararaya fa inahu yukrahu waa karaahiyo walasaxu sida raajixan ah anahu xaraamu xaraam buu sameeya qofkaasi ana waa arki jiray markaa xoola dhaqatada ahayd sanadkii zakadii markuu waxyar ka laaban yahay in hebelo xoolahaga qayb aad guddoonsiisa ninkaas fadhigii dhexdiisana uu kugu soo celiyo si milkigay ka baxeen la dhahon sako u waajibin waa arki jiray kadibna ninkana kan uu milkisiiye xoolihii qayb kamida ah. firaara min azakaati in falkan taxriimkiisa waxaa tilmaamay baabu zakaat gaar ahaan axaadiis nabigaa tilmaamay sal l slam oo ah inaan dhaqaaq xoolaha loogu samayn sida xaqa fuqarada iyo masaakiinta iyo zakada looga kala cararo walidaalika wuxuu ninka zakada marka la qaaday ka hadlayay laa yufaraqu bayna mujtamacin tamicin walaa yujmacu bayna mutafariqin khashyata sadaqa xoolo kala daaqayana la dari karo kuwa isku jirayna looma kala mari kara zaka ka cabsigeed xoolaha way isku sakeynayaan aan kala marnaba lama ogola xoolahan sakadu haynoo yaraato wana imisaal aad leedahay afartan adna imisaal leedahay afartan ama kontan wallahi laba neef baa inagu waajibi hal neef aan qaybsana inoogu soo isugu darmaalmo labadii neef hal neef oon qaybsana aan ka dhigno oo qofkiiba neef nuskiiha ah kusoo hagaagtee sakada aan yarayna labao kalo laa yujmacu bayna mutafariqin xoro banaanka kala marayo in laysku soo ururiyo lama ogola walaa yufaraqu bayna mujtamicin ariga adugu labaatan soddon baan lahayn anaa ana labaatan baan lahaa konton hadduu isku sii jiro sakaa ka waajibi warno kala mar usbuucan kala marano say saka uga waajibi weydo yaan la dhihin waayo soddonna saga ka waajibta labaatanna saga ka waajibta lakin hadii la isku daro sakaa iman baabu zakaad baa iman gaar ahaan mawaashid iyo xoolaha nool waan utegi doonaa zakaat lkhaliitayn wayasixu lbaycu beycuna waa asaxaya waa qaacidati shaaficiya shaaficiyadu waxyaabaha xiyalka tasarufaadka buyuucda la sameeyo xiyalka iyo maqaasida ma qiimeeyaan laakiin waxay xukumaan daahirka iyo siyaq iyo shuruuday eegaan lidaalika baycani way muuqataa iyo isaalada mulkigani inuusan maqsuud ahayn hadaf laga lahayn ee taxaayul axkaam sharci iyo xuquuq in lagaga boodo inay ujeedadu tahay way muuqataa laakiin iyagu waxay eegayaan baayic iyo mushtarina waa jiraan siiqadiina way taallaa dadkiina waa mukalafiin maalikiin oo xaqu tasaruf leh daahirka waxa dhacay shuruudii waa waafaqsan yahay maqaasidu waa dembi iyo ismi laakiin daahirka axkaamtii waafaqday ma saamaynayso wa min hadi qaacidati cinda shaaficiyati tasxiixiyaan bayc lcina bayc lcina waa tasxiixiyeen walow xadiidka daahirka lafdigiisu taxriim yahay taxriimkii ismigay ku xambaareen maadaama suuradu qofkan caqdiga hore laba qof wax kala gateen caqdiga labaadna labadoodii wax kala gateen taxaayur ila riba buu ahaa daahirkaa maynan eegin waxaa lamid oo ah calaa haada ay ku tasiixiyeen fuqahada shaaficiya nikaaxu maxlal nikaaxu taxriirka walow maqsadku uusan guur gaayadiisu ahayn oo nin saddexdii ka dhamaatay see lagu qildayaa ay tahay haddana caaqid iyo macquudu calayhi iyo weligii iyo siiqadii iyo caqdigii daahirkii mar hadday taalo wixii maqaasida ismi iyo xaraam hoose u daa calaa hada waa qaacidada fuqahada shaaficiyadu maqaasid iyo niyaad iyo taxaayul hoose iyo ma qiimeeyaan daahirku arkaantii iyo shuruudii sida daahirkaa ma joogtaa mise ma joogta halkaa keliya iyagu ictibaariyaan wa min hada baabi bay tana kamid tahay wa yaصixu baycu marka min khilaali hada qaacidada fuqahada shaaficiyada ay leeyihiin jasmigi iyo xukumkan ay gaareen ku fahan walow baaca hadduu galo bacda alxawl sanadkan kadib sanad markuu dhammaaday kadib wa qabla ikhraaji intaan xoolihii la bixinin zakadii oonan bixinin zakadii shalay oo kaleetay ku dhammaatay sanadkii maanta inaad bixisay ahayd adoon bixinin baad xoolihii oo zakana waa lagu leeya xoolih geeli saylada unbaad soo tubtay hal balyad iyo weyn baanan ka reebin baala waa burayaa fii qadri zakaati qadarkii zakadee lagu lahaa beeciisu asixi maayo inta kalea beecu asixi wasaxa fi lbaaqi inta kale ah u asix sababtoo qadarkaasi ammaanaad uhaysaaye milkiga tasarufkeeda iyo beeceeda male waxay farax ka tahay liana zakaata waajibatun fii cayni lmaali maalka laftiisay ku waajibtaa maalka laftiisayna fuqaradu yeesheen ayuusan cayinaaninbe qadarkaana ammaanu kuu yahay xoole ammaan loo nama gedi kartid weyne marka qadarkaa beeciisu ka kac ku noqo weeye halkaasa ku dheerna caaw allahu alam sal ala nabi amed sal slam